alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w salى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jiray atacabudu biakhbaari اlaaxaad mashaayikhdu waxay yidhaahdeen mu'alifiintu waxay yidhaahdeen raximahum ullah tacabudka lagu camal falayo akhbaarulaaxaadku xagga caqli ahaanna waa bannaan tahay deliilka samciguna waa ku kacay in lagu camal falaayo oo adilada waxyigana waa loo hayaa marka adiladii ayay sheegayeen haaniya qowluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu allah wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow in jaa'akum faasiqun binaba'in hadduu la yimaado ruux faasiqi war idinla yimaado oo war idiin keeno fatabayanuu iska caddaysta bimacnaa iska hubsada qiraa'ada kale sabcigina waxay ku timi fatasabbatuu marka labadaba qur'aannimaa loo akhrinaya fatabayanuu iyo fatasabbatuu macna ahaanna way iscaddaynayaan wa qowluhu falowlaa nafara min kuli firqatin minhum طaa'ifa muu ka soo baxo min kulli firqatin koox kastaba oo minhum iyaga ka mida طaa'ifatun kooximay ka soo baxdo liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim si ay diintii u bartaan qowmkoodana markay ugu noqdaan ay ugu digaan wejhul istidlaal labada aayadood laga deliishanayaa waxay tahay ilaahay wuxuu amray warkii faasiqa in layska hubsado ayuu ilaahay amray mafhuumu shardiga mafhuum mukhaalafaha in jaa'akum faasiqun waxaan u jeedaa mafhuumu wasfiga in jaa'akum faasiqun faasiq baa la yidhi faasiqna waa wasfi hayru lfaasiq oo cadliga warkiisa inaan layska hubsanayn ee la aqbalaayo oo sidiisa loo qaadanayo ayaa mafhuumul wasfiga mafhuum mukhaalafaha laga qaadanaya wa ilaa fisqiga wasfiga fisqi qaydista lagu qaydayaa macno gaara ma yeesheen haddaan cadligu ka duwanayn marka cadligu inuu ka duwan yaho warkiisa isaga la aqbalayo la qaadanayo lagu camal falaayo ayaa laga fahmayaa mafhuum mukhaalafo de khabarkii cadliguna wuxuu noqonayaa aaxaad buu noqonaya mar hadduu aaxaad yahay aaxaadkii in lagu camal falaayo la aqbalaayo ayaa laga deliishanaya aayadda bal kii aan faasiqa ahayn ka warran oo faasiqnimo aynaan ku ogeyn ee isagu markaa ahaa majhuulka ahaa ama xaalka ahaa wasfi wasfigan khilaafsan kuma ogin oo kuma kumaynaan aqoonsan xaaladiisu way asturan tahay wuxuu u dhici karaa inuu cadli noqdo wuxuuna u dhici karaa inuu faasiq noqdo isaga laftiisa miyaa layska hubsanayaa mise layskama hubsanayo waa layska qaadanaya ahlucilmigu waxay yidhaahdeen kaa mastuurulxaalka ama majhuulka laftiisa warkiisa waa layska hubsanaya taxadir laga taxadirayo daraaddeed faasiqaynaan fisqigiisa ogeyn inuu yahay taxadir taa laga taxadirayo daraaddeed baa laysaga hubsanaya waayo waa dhici karta majhuululxaal ama mastuurulxaal inuu yahay oo innagu fisqigiisa aynaan aqoonsanin laakiin fi lbaطini uu faasiq yahay marka digtoonitaa laga digtoon yahay daraaddeed ayaa majhuulki iyo mastuurulxaalkana khabarkooda layskaga hubsanaya saas weyi aayadda kale wejiga laga deliishanaya waxay tahay falowlaa nafara min kuli firqaةi minhum طaa'ifatu liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum waxaa laga deliishanaya aa'ifada la rabo inay diintii barato dabeedna dadka kale ay u digtaa waxay noqon kartaa mid jamac badan ah oo khabarkeedu tawaaturayo waxaanay noqon kartaa oo u dhici kartaa mid tiradeedu yar yahay oo khabarkeedu aanu tawaaturay marka laguma qaydin daa'ifo khabarkeedu tawaaturayo oo taqyiidkaa lama raacin jamaaco badan inay yihiin mar haddaan taa lagu qaydin daa'ifadii waxay noqon kartaa saddex bay noqon kartaa labay noqon kartaa bale culammada qaarkood waxay dhahaan daa'ifadu mid bay noqon kartaa saas aawadeed ayay ahlucilmiga qaarkood ka deliishadeen aayadda uu ilaahay uu yidhi wa in daa'ifataani min almu'miniina qatataluu laba ruuxoo muslimiin ahi hadday isdilaan laba muslim hadday isdilaan inay cumuumka aayadda soo gudagelayaan bay culamada qaarkood ka daliishadeen oo shakhsiga laftiisa la odhan karaa waa taa'ifo bacdi culammada ka mida saa maray haddiiba se lagu tago oo la yidhaahdo jamaaca loo jeedaa jamaacadii waxay iska noqon karaan mid tawaatur aan gaadhsiisnayn marka hadday laasim ahaan lahayd ilaaba ilaa khabarku inuu tawaaturo si loogu camal falo sharci ahaan waa lagu qaydi lahaa wax tawaatur faa'iidaynaya mar haddaan lagu qaydayno sidaa la ilaaqay mar haddaan lagu qaydin oo daa'ifo la ilaaqay waxay ku tusinaysaa ayu daa'ifa inay soo geli karto waalmuطlaqu calaa iطlaaqihi xataa yajii'a maa yuqayiduh muطlaquna iطlaaqiisu ku sugan yahay ilaa uu yimaado wax qaydaya marka waxaa laga deliishanayaa yani akhbaartii aaxaadka ee cuduushu soo warisay inay muctabar tahay oo la qaadanayo oo lagu camal falayo ثالثا ما تواتر من بعثه صلى الله عليه وسلم الآحاد في النواحي لتبليغ الأحكام waxaa kaloo u deliila deliilka saddexaad waxa si badan uga soo arooray nebiga salى اllahu alayh wasalam oo ka tawaaturay oo diristiisa uu nebigu diray ah afraad uu diray midhmidh ah ayuu diray fi nawaaxi yani markaa nawaaxida ayuu u diray beledada marka isagaa dacalladooda ayuu u diray wuxuuna ugu diray litabliigi alaxkaami axkaamta inay gaadhsiiyaan maca alcilmi in la ogsoon yahay lala qabo bitakliifi almabcuusi ilayhim bidalik cidda loo diray in lagu kallifaayo inay qaataan oo ku camal falaan waxaa loo sheegay ee nebigii looga sheegay sala allahu alayh wasalam jamac badan marka waxa weeye inuu diro iskuma laaziminayn quraada nimanka la yidhaahdee toddobaatanka ahaa jamac badan inay ahaayeen waa jirtaa laakiin iyagana qabaa'il badan baa loo diray qabaa'ishaasay ku kala tegayeenoo yacni qofba marka isaga uu qolo u tegey ee inay markaa toddobaatanku isku meel wax ku akhrinayeen si khabarkoodu u tawaaturo ma ahayn qabaa'ishaa loo diray ayay ku kala faafayeen markaasaa qaarba halkooda ay ka gaadhsiinayeen sida loogu talagalay yani markaa diinta inay ka baraan axkaamta baraan shareecada baraan ictiqaadan wa camalan mucaad nebigu wuxuu u diray sal allahu alayh wasalam yeman abu muusena waa diray mucaad wuxuu ku yidhi yaa mucaadu inaka ta'tii qawma ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah mucaadow waxaad u tegaysaa dad ahlu kitaaba ha noqoto waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa shahaadada towxiidka marka fardi buu nebigu u diray yaman uu u diray wakadalika eh, abu muusena waa diray nebigu sal allahu alayh wasalam oo abu muuse iyo mucaad waa isugu tageen yeman labadooduna khabarkoodu tawaaturi maayo oo khabar mutawaatira noqon maayo marka waxaa laga qaadanayaa yacni fardiga iyo labada fardi ee cuduusha ah khabarkoodu inuu muctabar yahay oo la qaadanayo oo sharcan waxay u sheegeen ay soo wariyeen lagu camal falaayo weliba waxaa laga daliishanayaa waxaa loogu camalfalaya loo qaadanayaa inaynay axkaam camaliya keliya aynay ahayn ee caqiidada lafteeda in loogu camalfalayo oo la qaadanayo waayo mucaad iyo abu muuse alashcari ma waxay reer yeman berayeen axkaamta camaliga ee farciga oo keliya miyay barayeen ee caqiide may barayn mia mae caqiida ugu horreysay waxay barayeen xadiiskuna waaba ku cad yahay inaka taأtii qawma ahla kitaabi falyakun أwala ma tadcuuhum ilayhi shahaadaة an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah marka ictiqaadkiiba ugu horeeyo waxay ugu yeedhaan marka in caqiidada khabarka cadligaa loogu camal falayo baa laga deliishanaya boqorkii heraqla ee ruum nebigu wuxuu u diray markaysagaa shaksi qura oo erge ah oo warqaddii nebigu u qorayna sala allahu alayh wasalam sida wuxuu ugu yeedhaya shakhsigaasi dhambaalku u siday nebigu u dhiibay wuxuu ugu yeedhaayey yacni inuu islaamo aslim taslam islaamnimo ugu yeedhayey khabarkaa waxaa gaadhsiiyey hiraqla shakhsi qura haddii waxa weeye khabarka cadliga ah ee kelidii uu soo wariyey aan caqiide loogu camal falaynin in lagu camal falaana aynay waajib ahayn wixii caqiide ku saabsan dirista nebigu diray shakhsi qura wuxuu noqonayaa mid cabasaan faa'iide lahayn ficilka nebiguna inuu cabas noqdo aan faa'iida ku jirin dee ma suuragal ah ma suuragal ah ta kale saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay ku camalfalayeen akhbaarta aaxaadkaee cuduushu soo werisay bay ku camalfalayeen caqiide iyo axkaam inay kala farqiyeenna lagama soo rarin saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam xaraf sidaa sheegaya lagama hayo raabican inciqaadu alijmaaci fii qabuuli qowli lmufti fima ma yukhbiru bihi can dannih daliilka afraad wuxuu yahay ijmaac inuu ku guntamay ayaa daliilka afraad yahay fii qabuuli qowli lmufti muftiga qowlkiisa in la aqbalo uu ku guntamo ijmaac fii ma yukhbiru bihi can dannih muftigu wuxuu ka yidhaahdo in la aqbalaa inay saa'iq tahay in la aqbalaa inay laazim tahay may cafwan inay saaiq tahay dheh in la aqbala inay bannaan tahay oo saa'iq tahay fii ma yukhbiru bihi can dannih wuxuu kaga warramayo ka sheegaayo malihiisa uu kaga warramayo oo muftigu markuu mas'alo fatwoodo masaladii waa ka ijtihaaday markuu ka ijtihaaday sibuu u danniyey oo u maleeyey danni raajixa oo haalibah in masalada raajixnimadeedu saa tahay danigaasi waa muctabar waatay culammadu yidhahdaan dannulcaalimi xukmun caalimka dannigiisu uu mas'alo si ku danniya danni haalib ah waa xukum ahlucilmigu saasay yidhahdaan oo masaa'isha lama shardiyo yaqiin qaciya inuu ku og yahay masalaha waxaa laga yaabaa inay adilo kala duwan leedahay adiladii raajix iyo marjuux bay leedahay sibaa miisaan badan ixtimaal baa ku jira sida kale inay noqoto yani sida saxda ah ee boqolkiiba boqol qacin maayo goyn maayo inay sidani sawaabkii tahay laakiin haalibu danni hadduu si u badiyo dannigii buu markaysagaa ku fatwoonaya ou leeyahay saasi waa raajix saasaa qawi ah saasaa raajix ah waxaa sidii muqaabil u ah si kaleoo daciif ah oo laga xoog badan yahay daciifkii markaa laguma camal falayo sidii qawiga ahaa ee raajixa ahayd ee adiladu ay u miisaan badnayd ayaa lagu camal falaya waatay ahlucilmiga qaarkood odhan jireen oo looba nisbeeyo imaamu shaafici laftiisu inuu yidhi qowlunaa sawaabun yaxtamilu alkhata' wa qowlu hayrina khaa'un yaxtamilu sawaab annaga qowlkayagu mas'alada aanu ka nidhi ijtihaadigaah waa sawaab sidaa ra'yigayaga nala tahay laakiin wuxuu aqbali karaa inuu khata yahay marka waa sawaab ixtimaali karo aqbali kara khaa wa qowlu hayrina khaطa'un yaxtamilu sawaab qawlka qowlka yaguna ee bimacnaa culammada markaa mas'alada nagu khilaafsani ay sheegeen waa khata annagu cindigayaga saanu qabno si halad ay yidhaahdeen laakiin haddana maca daalik qatcin mayno boqol kiiba boqol inay khata tahaye waanu marka markaysagaa wuxuu aqbali karaa inuu yahay sawaab haddana yaday kaa tahay baa sida sawaabka uu caalimku u qabo ku camal falaya una fatwoonaya oo dadkana u sheegaya oo dadkii la odhan maayo yani mar haddaanan boqol kiiba boqol qacinaynin kaa doonto raac la odhan maayo oo sida marka waxa weeye sawaabka uu u maleeyo iyo raajixa inay tahay waa inuu ugu fatwoodaa sida daciifka u malaynaayo inuu u fatwooda maaha naftiisana inuu ugu camal falo siduu daciifka u malaynaayo ma ee sida raajixa uu u qabo inay markaa adiladu u dhowaansho badan tahay yacni waa inuu sidaa kuna camal falaa una kuna fatwooda marka markanuu caalimku fatwoonaayo masalada ijtihaadiga ah uu ka fatwoonaayo dannigiisa sida raajixa la'ah ayuu ka warramaya marka wa ikhbaar can danni dannigiisii wuxuu kaga warramay baa la aqbalaya oo lagu ijmaacsan yahay in la aqbalayo waa biijmaaci alculamaa warniyow haddaanad mar qacinayn oo yaqiinsanayn oo boqolkiiba boqol inay sidaa tahay aanad qacinaynin ya waxba ka aqbali mayno la odhan maayo dadka qaarkood baa markay culammada qaarkood ay yidhaahdaan bacdu ahlicilm adunnu inay saa iyo saa tahay ay waxay leeyihin shiikhu ma jasmine waa danniyey hmm. war haddaanu jasmin danniga caalimku waa muctabar lama mid aha danniga aaxaadu nnaas ay wax danniyaan oo maleeyaan dannulcaalimi xukmun waa taa ay culammadu yidhaahdeen ya masaa'il badan oo a'immada iyo culammadu ay fatwoodaanna haalibkeedu waxay ku dhisan tahay danigaa raajixa ila raajix iyo marjuux bay masaladu kala dhex taallaa waa yahay wa qabuulu qawlihi hadalka markaa muftiga ama caalimka in la aqbalo fii ma yukhbiru bihi qowlka ku tacalluqsii qowlka uu ka yidhi fii ma yukhbiru bihi wuxuu ka warramayey uu ka yidhi can isamaaci maqal uu kaga warramaayey iyo riwaayo aladii samaacaasoo laa shaka fiihi aan shaki ku sugnayn wlaa yani qabuulka kaasaa uga awlaysan in dannigiisa wuxuu kaga warramaya la aqbalo masalena waa riwaayo masalena waa ra'yi iyo ijtihaad marka ra'yigiisii iyo ijtihaadkiisii uu si ku maleeyey oo si u badiyey in la aqbalayo waa biijmaci alculamaa haddaba masaladii ra'yigiisa aan ahaynee riwaayadiisa ah oo uu leeyahay waa maqle ya oo saxaabigii uu yidhaahdo maalan hal saxaabi ama laba saxaabi waxaanu ka maqalay nebiga sala allahu alayh wasalam isagoo saayaasaa yidhi ama taabicigii siqada ahaaba uu yidhaahdo saxaabiga hebel ayaan ka maqlay inuu sidaa yidhi oo uu yidhi nebigaan anna ka maqla haddii sanadku dheeraadana waa la mide waa riwaayo uu leeyahay waa maqlay oo uu soo warinayo waana marka waxa weeye yacni shaki kuma jiro cadli baana soo wariyey marka ra'yigiisiiba iyo dannigiisii wuxuu kaga warramay oo ka sheegay caalimku inay maqbuul tahay haddii lagu ijmaacay wuxuu riwaaye ahaan u soo wariyey oo maqalaan shaki ku jirin uu maqlay oo saasaan maqlay in la aqbalayaana waa calaa sabiil awla qabuulka waa uga awlaysantay ta hore taasina saa weeye ishkaal haddaba waxaa le masalada ku saabsan tafriiqa la kala farqinaayo caqiidada iyo axkaamta yadaynu hore u sheegnay haddana waxaynu doonaynaa inaynu sii akidno oo sii adkayno waayo shubhadaa in la kala farqiyo caqiidada axkaamta oo la yidhaahdo akhbaarta aaxaadka ah ee hal ruux soo wariyey ama laba soo wariyeen ama saddex soo wariyeen iyo waxa la midka ah caqiido loo qaadan maayo looguma camal falayo laakiin axkaam camaliya wixii ku saabsan waa loogu camal falayaa in badanoo muta'akhiriinta ka mid midaa sheegay waana caanbaxday kutubaha qaarkoodna waa laga yaabaa inay idinkaga soo baxdo marka shubhada noocaasi waa shubha khalad ah oo aan sax ahayn oo baatil ah wax deliiloo tusinayaana ma jiro adiladu waxay ku tusinaysaa akhbaarta aaxaadkaee cuduusha ahi axaadiistay soo wariyeen ee nebiga ka sugan aaxaadba ha ahaadaane in caqiide axkaam shareecadoo dhan loogu camal falay waan la kala saarin caqiide axkaam sida adilada kitaabkiiyo sunnadu ku tusinaysaana waa sidaa sida camalkii saxaabadu ku soo aroorayna waa sidaa yacni selafkiina siday qabeen waa saas qowlka odhanaya looguma camal falayo caqiido wuxuu farac ka yahay oo juz ka yahay ictiqaadkii muctazile iyo jahmiye iyo firaqa lumay ay la yimaadeen oo ku saabsanaa akhbaarta axaadka cala liطlaaq ba la qaadan maayo oo ahlubidacaasi waxay la yimaadeen oo yidhaahdeen mutawaatirun baanu qaadanaynaa ee aaxaad qaadan mayno markii le maxaa u qaadan weydeen waxay yidhaahdeen akhbaarta axaadkii dannay oo halabatu danni oo danni ayay faa'iideynayaan yaqiin faa'iideyn maayaan mar hadday danni faa'iideynayaanna danniga in la qaato ma aha in yattabicuuna ila danna in yattabicuuna ila danna gaaladii ilaahay wuxuu ku dhaleeceeyey inay raacayaan male iyo waxa naftu jeceshay inay raacayaan waxaa ilaahay inoo sheegay inaan dannigu yaqiin waxba ka tarayn waxa markaa la sheegay oo allah u sheegay in malaha qaarkii uu dembi yahay ina bacda adanni imun yani malaha qaarkii waa dembi marka maadaamay sidaas tahay akhbaartii aaxaadka waxay yidhaahdeen muctazile iyo jahmiye iyo ciddii la halmaashay caqiidiya axkaam midna loogu camal fali maayo oo loo qaadan maayo qoladan hadda markaa waxaa weeye in badanoo ashaacire iyo maaturiidiye ka midi labadii masalay kala saareen markaasay yidhahdeen war labada masalo waa kala duwan yihiin ma caqiido mise axkaam caqiidada looguma camal falayo waa saa sheegteen laakiin axkaamta camaligaa ah waa loogu camal falaya waxaynay u deliishanayaan deliilkii jahmiyada iyo muctasiladu u deliishan jireen laftiisii ayay u deliishanayaan inaan caqiide loogu camal falayn saxaabadii rasuulka sal allahu alayh wasalam iyo ciddii dariiqooda iyagu waxay markaa ku camal faleen akhbaarta aaxaadka diintoo dhanna waa ugu camal faleen caqiidii axkaamna may kala saarin nebigaynay kala kulmeen in sidaa loogu camal falo waayo xadiiska mucaad ku saabsani deliil buu yahay oo in caqiidadii wuxuu uga sheego mucaad uga sheego inay waajib ku tahay inay ku camal falaan reer yaman baa laga qaadanaya waxaa la mid a ah heraqle warkii loo diray waxaa la mida ah afraaduu nebigu diri jiray sal اllahu aleyh waslm iyaduna waa saasi leeg saxaabadii iyaguna saasay ugu camal camalfali jireen xaraf ku saabsan yani caqiide looguma camal falayo akhbaarta aaxaadkaa saxaabada lagama hayo marka waa dalaal iyo baadi soo dariday oo sabiilulmuminiin sabiilulmuminiinkii khilaafsan culamada qaarkood masalada aad bay ugu nuxnuxsadeen imaamu shaafici markuu ka hadlaayo mas'alada ku saabsan akhbaarta axaadka in la aqbalo lagu camal falo ma kala saarayo caqiidiyi axkaam kitaabu risaala u noqo arisaala bale wuxuu soo aroorinayaa markuu u deliishanaayo waxyaalo cilmiya oo markaa la aqoonsanayo ayaa ka mida waxyaaluhu soo aroorinayo oo qisada khadirya ku saabsan buu keenaya dee maaha axkaam camaliya keliya kuma gaar yeelin imaam bukhaari saxiixiisa markuu waxawey baabaysanaayo baab macnihiisu uu yahay khabarka cadliga ee saduuqa in la aqbalayo lagu camal falayo caqiidiya axkaam ma kala saarin adiladana caan buu uga deliishaday alcalaamau bnu اlqayim kitaabkiisa asawaaciq mursala masalada aad iyo aad buu ugu nuxnuxsada oo in caqiidiya axkaam mid walba loogu camal falayo ayuu ku nuxnuxsada culamo badan oo kale waa ka hadleen <clears throat> ashaykh alalbani laba risaalo mawduuca ka qoray oo u gaar yeela labada risaalo mid waxaa la yidhahdaa alxadiiثu xujaة binafsihi fi اlcaqaa'idi wاlaxkaam xadiisku naftiisu xujo u yahay caqiidiya axkaam mid walba xujo ku yahay mid kalena isla macnahaasay ku saabsantahy laba risaaluu mawduuca ka qoray marka almuhim yani mas'aladu waxay tahay yani in iطlaaqa ay tahay oo axaadiista صaxiixa ah ee aaxaadka ah waa in caqiidiya axkaam mid walba loo deliishanaayo culammaduna weligoodba ay u deliishan jireen ahlu tafriiqa la kala farqinayaana bidca iyo dalaalo ay tahay oo la odhanaayo caqiide looguma camalfalaye axkaam baa loogu camalfalay marka mas'alada ku saabsan akhbaarta axaadku madannay faa'iidaysaa mise yaqiin waa mas'alo iyadu farci ah ahlu cilmiguna isku khilaafeen hadduu ruuxu markaa doorto qowl aqwaasha ka mid a yacni laguma dalaal xukminaayo oo bimacnaa laguma tabdiicinayo laakiin hadduu yidhaahdo caqiide looguma camal falayo akhbaarta aaxaadke axkaam baa loogu camal falayaa keliya waa asal kulliyu markaa khilaafa waa lagu tabdiicinaya taas labada masle marka waa kala duwanta taqsiimu alaaxaadi min xaysu ruwaatuhu qilatan wa kasratan qaybinta aaxaadka la qaybinayo min xaysu ruwaatuhu halkay ka xasilayso ruwaaddiisu laga eegaayo laga qaybiyo ay min xaysu taxsulu ruwaatuhu xaysu waxaa loo idaafeeyaa jumlo in mufrad loo idaafeeyo siday jamaahirtu qabaan ma aha sidaas aawoodee isim mufradi hadduu daba dhaco culammadu waxay dhahen waa la rafciyaa waxaana lagu rafcinayaa oo lagu godayaa ficil baa loo qadaraya yaxsulu ama taxsulu iyo waxa la midka say jamahirtu qabaan saas min xaysu ruwaatuhu ay min xaysu taxsulu ruwaatuhu halkay ruwaaddiisu ka xasilayso qilatan wa kasratan xagga yaraanshaha iyo xagga badnaanshahaba ama xaalay yar yihiin iyo xaalay badan yihiinba halkaa marka laga eegayo ayaa aaxaadka la qaybiya yani qaybinta la qaybinayo ayay halkani baab u tahay ama taqsiimu la ibtidaysto oo la yidhaahdo hada mabxasu wa maxalu tanqasimu waa qaybsantaa akhbaarulaaxaadi axaadiista aaxaadkii min xaysu kasratu ruwaati wa qilatuhum ruwaadda badnaanshahooda iyo yaraanshahoodu halkay ka xasilayso marka laga eego ayay qaybsamaysaa ilaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood bay u qaybsamaysaa mashhuurin iyo casiizin iyo hariibin saddexaasay u qaybsamaysa mid mashhuura iyo mid casiiza iyo mid hariib ah falmashhuuru khabarka aaxaadkee mashhuurka ahi maa qasura waa kii gaabtay fii cadadi ruwaatihi ruwaaddiisa tiradooda gudaheedaa gaabatay can darajati tawaaturi derajadii tawaaturkay ka gaabatay walam yanzil uma degin fii abaqatin min abaqaatihi abaqo dabaqaadkiisa ka mida kama degin can alaasatin saddex raawi kama yaraan dabaqo dabaqaadkiisa ka mida dabaqaadka sanadkiisa ka mida saddex raawi kama yaraan ee saddex raawi ama wax ka badan baa soo wariyey misaaluhu tusaalihiisu xadiiu almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih alxadiisa waxaa u tusaalaa xadiiska uu nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam <clears throat> almuslimu ruuxa muslimka ahi man salima almuslimuuna waa kay ka nabad galaan muslimiintu min lisaanihi carabkiisi iyo wayadihi gacantiisa ay ka nabad galaan kaasaa muslim muslimadiisu dhammaystirantay ah yani almuslim alkaamil baa loo jeeda muslimka kaamilkee islaamnimadiisu dhammaystiran tahay waa ka afkiisa iyo gacantiisaba muslimiintu ka badbaadaan oo ay ka nabad galaan alxadiisa xadiiska dhammaystir waxaa loo jeedaa xaqdarray kaga badbaadayaan baa laga tilmaamaya oo inuu ruuxu yidhaahdo munkar khayiri maayo oo afyi addin midna ku khayiri maayo afyo gacan midna ku khayiri maayo ku bedeli maayo si ay muslimiintu iiga nabad galaan tan noocaasa inuu yidhaahdaa dee sax noqon mayso oo islaamnimadii waxa dhammaystiraya ma aha dee in munkarba la khayiri waayo la yidhaahdo qof muslima ayaa markaa munkarkan samaynaya ama ku dhex jira war waxaad samaynaysaa waa khalad war shaygani shareecada kuma bannaano baatil baad ku jirtaa taa waxaa dhici karta dadka qaar inay dhibsadaan ya marka munkarka in la khayiraana waxay ka mid tahay waxyaalaha islaamnimada dhammaystiraya man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastaطic fabilisaanihi fain lam yastaطic fabiqalbih wadalika aضcafu liimaan marka tan noocaasoo kaliyi ta xadiisku diidaya kama mid aha ee waxaa laga tilmaamayaa bikayri xaqin inuu cid ku dhibo oo af iyo gacan bikayri xaqin ay wax ka gaadhaan qof muslima xaq darro taas ayuu iska ilaalinayaa islaamnimada dhammayska tiranna ay keensanaysaa inuu iska ilaaliyo oo ay ka badbaadaan amaa munkarkii inuu hayiro hadduu kari karaayo gacanta ku bedelo haddii aanu gacanta awoodi karin afka ku bedelo dee islaamnimadii nuqsaan u keeni mayso ee takyiirka munkarka la khayiraya ee la bedelayaa waxay ka mid tahay waxyaalaha islaamnimada dhammayska tiraya ka mid nebigu sal allahu aleyh wasalam nin buu ku yidhi bi'sa khatiibulqawmi anta ya inuu nebigu ku yidhahdo bi'sa khatiibulqawmi anta ma wax islaamnimadii nuqsaaminaya maya waa kamil yeelays amaal bay ahay marka calaa kulli xaal waxaa loo jeedaa bikayri xaqin baa laga tilmaamaya waxay mualifiintu sheegeen xafid allahu axyaa'ahum waraxima amwaatahum akhbaarta axaadka inay qaybsanto marka laga eegaayo ruwaaddu miyay badan tahay soo warisay mise waa yarta waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood mashhuur iyo casiiz iyo khariib baa loo qaybiya qaybinta sidaa loo qaybinayaana waa siday jamaahiirtu mareen wa ilaa bacdi ka mida markaa culammada sida xanafiyadoo kale waxay u qabaan mashhuurku qayb saddexaad inay tahay oo mutawaatirkiiyo aaxaadka labadaba ka baxsan oo labada u dhexeeya oo waxay leeyihiin akhbaartu marka horeba waxaa loo qaybinaya ama axaadiista mutawaatir iyo mashhuur iyo aaxaad waa saddex qismadu marka hore sulaasi tahay marka mashhuurku waa ka baxsan yahay aaxaadka mutawaatirkiina ma gaadhin laakiin sida uu mashaayikhdu mareen waa inay qismadu hunaa'i tahayoo marka hore akhbaarta aaxaadka ama axaadiista aaxaadka laba keliya loo qaybinayo mutawaatir iyo aaxaad aaxaadkii baa markaa saddex usii qaybsamaya mashhuurku waa qismi aaxaadkii ka mida siday jumhuurku maraanna mashhuur iyo mustafiid waa isku macne oo mashhuurna waa la yidhahdaa mustafiidna waa la yidhahdaa labada magacba waa lagu ilaaqa mashhuurka halkan looga jeedana waa mashhuurkii isilaaxiga ahaa ee mashhuuraan isilaaxi ahayn baa jira mashhuurkaan isilaaxiga ahayn waa maxay waa mashtahara cala alalsinati waa wixii carabada ku caanbaxa mutawaatir ha ahaado aaxaad ha ahaado saxiix ha ahaado mawduuc hadduu doono ha ahaado hadduu carabada ku caanbaxo oo shaa'ic noqdo mashhuur waa lagu iطlaaqaa laakiin mashhuurkii isilaaxigaa maaha mashhuurka isilaaxigaa maxaa looga jeedaa mu'alifiintu way tacriifiyeenoo waxay ku tacriifiyeen maa qasura fii cadadi ruwaatii can darajati اtawaaturi jinsigu waa kaa wixii ka yaraaday tirada ruwaaddiisu derajatu tawaatur u ka yaraaday oo wax ka dhinmin shuruuddii mutawaatirku kuma dhammaystirna oo inta aaxaadkao dhan baaba dee ku sifaysan laakiin maxaa lagu soocayaa oo lagaga soocayaa aaxaadka kale mashhuurka mashhuurka waxaa lagaga soocayaa aaxaadka kale walam yanzil fasligii waa kan walam yanzil aan degin fii abaqatin min abaqaati can alaasatin abaqa dabaqaadkiisa ka midana saddex kama yaraanoo saddex raawi wax ka yari abaqa dabaqaadkiisa ka mida may soo werin ee abaqada ugu yar ee dabaqaadka sanadka ka midi waa saddex kuwa kale waaba ka badan yihin ama waa wada saddex midhan kaa waxaa la odhanayaa mashhuur isilaaxiya weeyi marka waa aaxaadka nooca ugu yani markaa tirada badan xagga ruwaadda misaaluhu tusaalihiisu xadiiu almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih kaasaa u tusaale ah oo saddex saxaabi ayaa soo wariyey cabdulaahi bnu camr bn caas iyo jaabir bnu cabdillaah iyo anas bnu malik wahaakada marka waa xadiis mashhuur ah ثaaniya wاlcaziizu caziizkuna maa nazla waa kii degey sanadhu sanadkiisu wuxuu ka degay walow fii bacdi طabaqaati طabaqaadka qaarkood kulay ku tahay ila snayni faqad laba keliya ayuu u degey oo wuxuu noqonayaa casiiska marka la tacriifinayana maa qasura fii cadadi ruwaati can darajati tawaaturi wanazla sanaduhu walow fii bacdi طabaqaati ila snayni faqad saasaa macnuhu dhacaya fasligii ka soocaayey kuwa kale ayuu ku kaaftoomeen misaaluhu tusaalihiisu xadiiثu laa yuؤminu axadukum xatى akuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wالnaasi ajmaciin waxa u tusaale ah xadiiskuu nebigu yidhi salى اllahu alيyه wasalam laa yuؤminu axadukum ma rumaynaayo midkiin xataa akuuna ilaa aan noqdo baa nebigu yidhi salى اllahu alيyه wasalam axabba ilayhi mid waxa weeye layga jecel yahay oo aniga lay jacayl badan yahay min waladihi ubadkiisa uu iga jecel yahay aniga wa waalidihi waalidkiisii uu iga jecel yahay oo aniga ii jacayl badan yahay wannaasi ajmaciin dadkoo dhan uu aniga iga jecel yahay aniga iga jecel yahayoo ii jacayl badan yahay ilaa uu sidaa noqdo iimaankii kaamilka ahaa ee kamaalkiisu waajibka ahaa ma rumaynin aziiz waxaa la yidhaahdaa waa kii dabaqaadka sanadka dabaqo ka mida ama ka badan ayaa laba raawi noqotay inta kale waa ka badan yihin waxaana casiis loo yidhi caza cazu baa laga keenay oo waxay tahay naadirnimada oo casiisku inuu yar yahay daraaddeed ba casiis loogu magacaaba ama caza iyo cizu baa laga keenay oo bimacnaa quwada ayaa laga tilmaamayaayoo labada dariiq baa isquweynaya oo bimacnaa qawiya waa xoogoobay ila labadii waxa weeye waa iskaalmaynayaan o waa istaageerayaan sababu tasmiihi waa sidaas isilaaxaanna waa sida uu inoo tacriifiyeen mashaayikhdu waxaa laga soo naqliyey culammada muxadisiinta sheikh ka mid ah ibnu xibbaan inuu ahaa baan u malaynaya inuu yidhi xadiis casiiza ma jiro oo laba raawi inay wriyaan soo wariyeen oo laba laba laba laba miidhan u noqdo xadiiskoo laba laba miidhan ay iska wariyaan hal xadiisoo sidaas markaa ku soo arooray lama hayo culamada muxadisiinta qaarkood waa radiyeen waxaa ka mid ah alxaafid ibnu xajar qolada radisay waxay yidhaahdeen hadduu u jeedo dabaqaadka sanadka mid waliba inay laba noqdaan oo mid ka badan iyo mid ka yari toonna ayna jirin waa dhici kartaa in lahaa ma jiro laakiin haddii la yidhaahdo dabaqaadka sanadka qaar waa ka badan karaan labo laakiin ta ugu yari waa inayna laba ka badnayn kana yarayn taasi waa jirtaa tusaalayaal badan ba inay leedahay marka xadiiska casiiska ah tusaalihiisa waxaa ka mid a ah xadiiskan xadiiskan waxaa soo wariyey anas bnu malik waa soo wariye bukhaari iyo muslim baa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo saaray min riwaayati anas abu hurayrana waa soo wariyo bukhaari baa soo saaray oo bukhaari wuxuu ka soo wariyey yani min xadiisi abi hurayra xadiisu anasna waa ka soo wariyey marka xaggii saxaabada haddii laga eego waa laba haddaba anas waxaa ka wariyey qataado iyo cabdulcaziiz ibnu suhayb waa laba raawi baa anas ka wariyey dabaqadaana labu ka noqday qataado waxaa ka sii wariyey shucbo iyo saciid ibnu abi caruuba halkaana labuu ka noqda cabdulcaziizna waxaa ka wariyey waa ninka qataade la warinaye anas ka warinaaye yani ismaaciil ibnu culaya iyo cabdulwaris marka dabaqaadka dabaqada ugu horayso xagga saxaabada ah ayuu laba ka yahay xagga ka dambaysa waa ka badan yahay riwaayadii abi hurayrena mabaynaan raacin tii anas keliya ayaa meel walba marka markaysagaa labu ka sii noqday marka xaggan waxa weeye dambe waa ka bata laakiin xaggii saxaabada laba saxaabi baa soo wariyey waa abu hurayra iyo anas ibnu malik idan xadiidku waa casiiz aalisan walghariibu nooca saddexaadee ka mida aaxaadku wuxuu yahay hariibka wاlغariibu ma nazla sanaduhu hariib waxaa la yidhaahdaa maa nazla sanaduhu waa kuu sanadkiisu ka degay walow fii bacضi طabaqaati طabaqaadka qaarkood kulay ku tahay ilaa waaxidin mid uu u degey oo طabaqaadka qaarkood ayaa markaa hal raawi keliya soo wariyey dabaqaadka qaar ha kama bataan kaana waxaa la yidhaahdaa alariib baa la yidhahdaa alariib misaaluhu xadiisu cumara bni اlkhaطaabi radia allahu canhu tusaalihiisu wuxuu yahay xadiiskii cumar bnu khaaab ilaahay raalliha ka noqdo cumare aladii yajcaluhu kaasooy ka yeelayaan kasiiru min almusanifiina in badan oo ka mida kuwa qoray filxadiisi xadiiska wax ka sanifay oo ka qoray faatixata kutubihim kutubtiisa kutubtooda kay ku furfurtaan ay ka yeelayaan ay ku bilowdaan wa huwa qowluhu salى اllahu alayh wasalam waa hadalkiisa uu nebigu yidhi salى اllahu aleyh wasalam inama alacmaalu biاnniyaat camallada sixadoodu waxay ku sugnaatay keliya niyooyinka camalada wanaagsani waxay ku asaxayaan niyooyinka keliya ay ku asaxayaan wa inamaa likulli imri'in maa nawaa waxaa u sugnaadayna shakhsi kastaba wuxuu niyeeyey baa u sugnaaday khayr iyo sharba yacni camalkii wanaagsanaa hadduu ruuxu niyeeyuu sawaab ku helayaa camalkii xumaan niyadu ma wanaajinayso oo hadduu camal xun ruuxu la imanayo oo uu yidhaahdo camalkaa xun anigu waxaan uga jeedaa camal wanaagsan baan u niyaystay inama alacmaalu binniyaat dee camalku hadduu yahay camal xun niyadu kama dhigayso camal wanaagsan laakiin camalkii wanaagsanaa sixadiisii waxay ku xidhnaanaysaa niyada taasay ku xidhnaanaysa laakiin alacmaalu sayi'a yani niyaadku saalix ka dhigi maayaan camal xun hadduu ruuxu la yimaado wuxuu la yimi waa camal xun qasadku inuu wanaagsan yahayna waxba u tari mayso waayo waxaa la rabaa sida qasadku u wanaagsan yahay ama ikhlaaska niyadu u fiican tahay inuu camalkuna wanaagsanaado shuruudda camalka saalixi waa kuu yahay alikhlaas walmutaabaca haddii kale bidcada iyo baadida iyo munkaraadka iyo macaasida dadka la imanaya samaynaya oo le niyo wanaagsan baan uga jeednaa yani camalkoodu markaa laguma dhaleeceeyeen marduudna ma noqdeen marka waxaa loo jeedaa camalka wanaagsan baa niyada wanaagsani anfacaysaa niyada wanaagsanna ku asaxaya xadiidkani waa hariib xagga saxaabada haddii la eego cumar bnu khataab keliya soo wariyey cid kaley ka asaxday lama hayo cumar bnu khaaabna calqama ka warinaya cid kaley ka asaxday lama hayo calqamana moxamed ibnu ibrahim ataymi ayaa ka warinaya cid kaley ka asaxday lama hayo moxamed ibnu ibraahim ataymina yaxya ibnu saciid baa ka warinaya afar abaquu hariib yahay yaxya bnu saciid buu ka caanbaxay ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen laba boqol oo raawi baa ka wariyey yaxya bnu saciid intaa dambuu intishaaray laakiin afar dabaqo ayuu yahay hariib yaxya bnu saciid wuxuu ka warinayaa maxamed ibnu ibraahim ataymi maxamed ibnu ibraahim ataymina wuxuu ka warinayaa calqama calqamana wuxuu ka warinayaa cumar bnu khaaab waxaa la mida xadiiska odhanaya kelimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim isaguna afar dabaqo ayuu markaa yahay hariib isaguna waa ajiib xadiiska waxaa soo warinaya abu hurayra kelimataani khafiifataani cala lisaan cid kaloo saxaabada ka mida oo ay ka asaxday lama hayo isagoo qura xadiiskaasi ka asaxay abu hurayrana waxaa ka warinaya abu zurca ibnu camr ibnu jariir albajari abi zurca ka warinaya oo jariir ibnu cabdillaahi albajali uu yahay awow cid kaloo ay ka asaxday lama hayo abi zurcana waxaa ka warinaya cumaaratu bnu lqacqaac baa ka warinaya cid kaley ka asaxday lama hayo cumaaratu bnu lqacqaacna waxaa ka warinaya maxamed ibnu fudayl ibnu ghazawaan afar dabaquu isaguna hariib yahay maxamed ibnu fudayl buu xadiisu ka caan baxa oo ruwaad mutacadidi ka wariyey waxaa la soo naqliyaa muctasilada qaarkood sida abu caliy aljubbaa'i inuu yidhi xadiidka sixadiisa waxa u sharti ah inuu casiis noqdo laakiin culammada muxadisiinta ahi qowlka way radiyeen waxaynay ku tilmaameen qowl baatila inuu yahay bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen bukhaari saxiixiisa wuxuu u shardiyey xadiisku inuu casiiz yahay xadiiska hariibka ah yani agtiisa xadiiska hariibka ah saxiixiisa markaa kuma soo aroorin sidaa waxaa laga sheegay abubakar ibnulcarabi qaadigii maalikiga ahaa ee la odhan jiray laakiin waa shay la yaab leh inuu qaadiga muxadiska ah ee kutubta sunnadana wax ka sharxay oo tirmidiga sharax ku leh oo bukhaariga sharaxiisa bilaabay yacni raggii markaa waxa weeye aan dhammaystirinee isku dayey inay bukhaariga sharxaan ka mid a inuu yidhaahdo bukhaari baa saxiixiisa u shardiyey yani inuu xadiisku casiis yahay oo xadiiska bukhaari ka bilaabay kitaabkiisiiyo xadiisku ka khatimay labada mid waliba uu hariib yahay xadiiku ka bilaabayna waa inama alacmaalu bniyaat oo waa bilmara afar dabaquu hariib yahay xadiiku ku khatimayna waa kelimataani khafiifataani cala lisaan afar dabaqu isaguna hariib yahay saas aawadeed qowlkaa odhanaaya bukhaari baa saxiixiisa casiiska u shardiyey oo xadiis casiizun buu ku soo arooriyey waa qowl marduudah saas aawadeed bay jamaahiiru ahlicilmi ay radiyeen wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk